haddiiuna de cishaha uu ku sugayeyna arday wax baranaysae de nin cisha kusughaa looma lagu xidhi karo oo maalinku rabana iska maqnaanaya markuu yar dan yeeshana iska tegaya maalinkuusan dan lahaynna cisho iyo maqribka intuu sugaya ku sugaya cashirka in ardaydii iyo dalabadii ay u xirnaadaanna sax maa ninkaasi maalinkaan jirin wax salaadaha cashirka loola salaadaha loo jamciyana ha ka faa'idaysto maalinku cajalad meel ka shidan soo marana ha ka faa'iidaysto raggii ardada maalinku mid helana ha ka faa'iidaysta markii hore isaguba arday ma ahayn insha allahu sidaa unbaa kitaabkanna insha allahu tacaala dee lix ama sagaal cashir baa ka laaban gugu hadduu sii socdo saan baan minhaajka ku dhex bilaabi doonaa iyadoo sidaa ah beeraha la fashaa roobkoo daayaa suuqa laga shaqaystaa dugsiyada iyo iskuullada waa la dhigtaa waa la ordaa adduunyada uma joojine bal dhowr habeen aan u adkaysanno intaan baa rabeen aan idhaahda horudhac ahaan way caawa ugu horeysay intii salaado la jamciyo cashir in la akriyo sheekh shariif hadduu iga yeelana sidaa yeelun baan dhihi wixii xaqa caamkaana dadka hala fasaxo ragga ardayda ee waxbaranayana iyagana ha loo wado marka labadaba ha faa'iidaan ninkii ardayana faa'idiisa ha gaaro ninkii salaad u joogayna jamaciisa ha helo kitaabka waxaan soo garanay baabuljihaadi baabka wuxuu ku saabsan yahay jihaadka jihaadku waa xukun axkaamu shariica ka mid a waana waajib waajibaadkeeda ah wixii axkaamta shariicadiiyo waajibaadku ay lahaan jirtay ee shuruud ay lahaan jirtay buu leeyahay waa cibaado cibaadaadka ka mid aho wixii acmaasha cibaadaadka laga dooni jiray buu leeyahay laakiin lisababin ma baan rabaa intaanan kitaabka hoos cashirka u gelin dhowr arrimood inaan dul istaagoo koob kooban sida kitaabku u kooban yahay marka koowaad jihaadku tashriica in la jideeyaay waa danbuu ahaa islaamka awalkiisii ma ahayn nabigu dhowr iyo tobankii sane maka uu joogay sala allahu alayh alih wasalam ummadda waa laga mamnuucay inay jihaad dagaala galaan jihaadulkelima asal ahaa oo dacwadii qur-aankana lafduljihaad oo fii sabiili illaahiya oo dacwadiiyo dadaalka looga jeedaayo waa ku jira marka ilahi uu leeyahy subxana wa tacaala waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waa suura makiya wey qur-aanku in badan wuxuu sheegay muslimiinta dhib badan baa haystay cadaadis badan baa lagu hayay dee dadka markii la cadaadiye ciil baa qabtay inay wax iska celiyaan nabiga kusoo noqnoqon jireen ma nala fasaxo inaan wax madaxa jabin oon qac ka siinaan rabnaay laakiin darafkay ku noolaayeen tabartoodii taagtoodii cadowgii ku xeernaa duruuftu ma saamaxayn inay dagaalamaan alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum wa aqiimuu الsalaata wa aatu الzakaata falama kutiba calayhim اlqitaalu ismiyadan arag baan idhi dadkii laga kari la'aa ah, war dagaal ha dagaalamina ha ku baxbaxsanina salaadiina tukada sakadiina bixiya maalinkii la yidhi halla jihaado halla dagaalamo meeraysi iyo carar iyo maxaa haddii naloo kaadahda laba akhartanaa ilaa ajalin qariib baa ka dhacday maxaa naloogu yarkaadin waaye baa ka dhacday oo meesha mal khatara waa nabigana alay slam waxaa xadiidiisa kamida ah intay u yimaadeen ay saxaabadu ku calaacaleen aan wax iska celino aan dagaalanna ay dhaheen baa wuxuu ilaahay diinta uu guulayn doonaa walaakinakum qowmun tastacjiluun waa degdegaysaan ha degdegida u kaadiye aayaadkaa xilligaa qabla aljihaad soo degay oo dhan calaa saxi aqwaali ahli lcilmi mansuuq maaha laakiin calaa xaalaati wey muslimiintu meesha ay dagaalami karaan ay awooddeeda leeyihiin oo haayadii iyo qasadka aan tilmaami doona lagu xaqiijin karana dagaalku mashruuc buu noqonaya markii mafsado iyo baaba mooyeen wax midha ah aynan xaqiijin karinna mamnuuc buu noqonaya hadda muslimiinta maraykanka degan haddaad qoryo qaata tiraahdo maxay soo kordhinayaan ma inta innaga qiyaasta taqdiirkeenna ma intay hayeen bay waayayaan mise wax natiijo iyo miray gaarayaan kuwa caloosha bartamaha yurub ku jira kuwa aqaliyaadka ee yarka ah kuwan south africa dhex fadhiya muslimiintu duruufta ay ku nool yihiin haddii aynan awoodin walidaalika buu fo masaa'il uljihaad markuu ka hadlaya ninka la yidhahda ibn alqayim fii zaad ilmacaad masaa'ilka waa tilmaamaya walidaalika kadib sanadkii labaad ee hijrada la fasaxay udina liladiina yuqaataluuna lagu ogolaaday marka nusuusta qur-aanka ee jihaadka amraysa iyo nusuusta kadfulyadi iyo sabirka amraysa calaa xaalayni wey xaaladay muslimiintu mustadcafiinta yihiin tabar iyo taag aynan lahayn nusuustaa ku fooeediyo kunbay ku camalfalayaan markay awooddeedii yeeshaan oy istiaacadeedii yeeshaan masaalixda aan tilmaami doonna ay xaqiijin karaanna faqtuluu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum bay ku camalfalayaan iyo wajaahiduu fii sabiili xaqa jihaadi halkaasay ku camalfalayaan calaa xaalatayni weeye culammadana rag badan baa baaxisiinto masalada kitaab ka qoray masalada masalada koobaadeen rabay inaan tilmaamo masalada labaad jihaadku waa dirwatu sanaami lislaam xadiidka waad garanaysaan ra'su mri lislaam waxaa lagu soo gala diinta waa shahaadada baa muslim lagu noqdaa wa camuuduhu salaatu tiirkoodu dhaxaadka ay ku taagan tahayna salaada wey wa dirwatu sanaamihi ljihaadu sanaamka kuruska geela la yidhaahdaa dirwaduna waa halka baarka kore ugu sarreeya kuruska baarkiisa islaamka dirwatu sanaami lislaami weeye markuu islaamka baarkiisii yahay geedka baarka lama gaaro haddaan hoos laga fuulin waa in camuudkii iyo tiirkii taagan yahay si baar loo helo kuruska baarkiisa wax badan baa ka sokeeya walidaalika waxaa badan oo ka sokeeya asaaskii dhismaha islaamka weeye nabigu markuu asaaska dhismaha islaamka tirinaya jihaadka kuma darin markuu lahaa bunya calaa khamsin shan tiir buu ku taagan yahay shanta tiir ka mid maaha shantii tiir midhahay bixiyeen iyo baarkii iyo kuruskay bixiyeen weye adoon tiirashii hoose haynin haddaad baarka iska lalmin tiraahdaay waa qalad walidaalika waxay culimmadu ka hadlaan saddex iyo toban sano waxaa dadka loo diidanaa waxaa la rabay ummadduna tayo inay yeelato dadkii ahalka u ahaa jihaadka inay galaan ee tarbiyadeeda iyo aqoonteeda iyo kalsoonideeda lahaana la helo jiil tarbiyaysan buu jihaadku u baahan yahay jihaadku wax sahlan maaha igu soo orodna maaha waan tilmaami doonaa ajyaal la tarbiyeeyey oo asaastii bunyal islaamu la helay oo camuuduhu salaatu la helay oo muahal waa ah dirwatu sanaamihi inay gaarta wey haddaad tiraado halkaasaan ku boodi jaranjarala-aan baanan boodi oon ka lalman haddaad tiraado bootin dheero wo ku dheg lugahagay way laadlaadaan waxoogay markay laadlaadaan maxaad fili gacantu way ku daali waadun soo dhici hadda muddo afartan sano ka badan muslimiintu isku day un bay wadaan gab isku day baa la wadaa gab haddaad ka soo bilowdaan nineteen sixty somethingkii dagaaladii laga soo bilaabay masar iyo meel lamida ilaa hadda wax fiicanoo midho dhalay lama hayo asaaskii iyo isticdaadkii iyo binyadaay ku istaagi lahaayeen baan diyaarsanayn marka in badan waxaa taalla walaakinakum qowmun tastacjiluuna meelaan isticdaadkeedii lahayn waxayna isticdaadkeedaan raba uga jeedaa inaan idhaa hal qadya inaan dareensiiyo jihaadku waa camal jamaacadeede camal afraad maaha laba waa camal ummadeede camal nukhbo oo dad kooban oo xula ay fuliyaan maaha nukhbadu ummad bay hogaamiyaan ummadaana jihaad kasha hadday tiraahdo iyadoo nuqba annagaa dagaalamayna ummaddan u dagaalamaysa kula risaalaba ma aha kula hadafna ma aha kula fariinna maba xambaarsana marka dambe iyagaad u dagaalamaysay baa ku dhibsan waxyaa naga qabtay dhi balaayo ku dhacdayda balaayo ku dhacdayda yaa naga qabta waxaad noqon iyagii dareen waxay qaadayaan haddaynan jiil tarbiyaysan jirin cid iyo iqal culays dul saara inaad tahay oo mixnadoodun ka shaqaynaya waana wax taagan saa darteed jihaadku maslaxa shaksiga maaha ummaddan danteeda guud baa rabaa in lagu gaaro waa inay ummaddu u bisishahay waxaan danteeda inay tahay oo nin maal ku dagaalamo nin naf ku dagaalamo nin curyaan oo tallah yaa ka qayb gala yidhaahda nin soo duceeyey inta la maqan yahay waa inay tahay laakiin haddaan innagoo boqola is uruurino inta kalena ay dhahaan waryaa yaa naga qabta balaayo ku dhacdaygan marka jihaadku waxaad ogaataan camal nukhba ma noqon karo dad xul ah iyo koox camalay ummadda keligeed u qaada kuna fardisa ma noqon karo walidaalika acmaashii jihaadiga haydee la galay ee nukhbadu ay gashay cusuurtii dambe kullahaa fashila meeshan jihaadka ilahi usan u gargaaraynin maahee wixii asaaska ahaabaa wax maqan yahay innagana bilow mooye war maxaa inaga khaldan dib in loo deego ma laha saas darteed camalka dirwatu sanaamihi marka la gaarayo waa in asaaskii ka hooseeyey dhisan yahay haddii kale meelun baynu iska lalmin waa aan soo dhacaynaa qolo kalaa xiisaysan baa tegi way iska lalmin way soo dhici ku xiisaysan baa ka daba ordi camalku waa camal weyn waana fadli badan yahay ummadduna waa u baahan tahay laakiin waa inay wada ambaartaa waa inay ummaddu wada xambaartaa ummaddu intay wada xambaarsan tahay lagama adkaan karo laakiin markuu uhoraysa fatafshaluu watadaba riixukum waxaa keeni walaa tanaazacuu fatafshaluu waxaa keeni ummaddaa dhan intii tukanaysay intii zakada bixinaysay intii maalka lahayd intii oday ahayd intii wadaadda ahayd wax kula xambaarsanba risaaladan ma laha iyagiina inaad ku qasato waa inaad layso si aad ugu qasato risaaladan inay ku xambaaraan waa inaad layso markaad laysana waa inay kaasi cararaan waa suurada duruufta aan caalamkan waxaan daraasaynayay ilaa dhowr iyo labaatan dhacdo oo soddonkii sane u dambeeyey dhacday oo bilaabatay oo bilaash ku dhammaatay baan mid walba oo soomaali leh oo carab leh oo cajab leh mid walba nuq buu ahaa midba wuxuu ka cimri dheeraa ka kale intuu mashruucu madeed ahaa buu ka cimri dheeraa markii uu xul u sii baxayna dee kuwaa difaacaysay babacaanaha kuu diidiya biyaha dembiyaa difaacdan soo addisha kaa lahayd inaan difaaca dadkiisa diintiisaan rabaa war garab igu sii oo galaas caana isii markaas ka weydo gaalkii ka dambeeyey ama kii soo maray ina halkan uu sii horey sii ordayay tuuga tuugu dhalay mar noqon mayso ummadda xoreeye iyaga iska reeb bay noqon marka dambe nabda ka geli iyaa laftooda garaac marka masaladaana waa masalo muhim oo dirwatu sanaamihi waxaa loogu magacaabay asaaskii iyo luguhu awrku ku taagnaabaa ka horeeya dhawrka kuriskiisa la hiigsanayo waa inuu taagan yahay waa inuu madaxii leeyahay rasul amri camuudkii iyo abniyadii waa inuu leeyahay waa inuu isticdaad iyo awood u leeyahay kurus weyn inuu xambaaro waxaa kaloo iyadana axkaamta muhimka aada ah, ogaataan ka mida jihaadku camalka jihaadkii waa camal axkaamta iyo cibaadaadka shariicada ka mida cibaadaadku shuruud bay leeyihiin dawaabit bay leeyihiin shuruuda wujuub bay leeyihiin shuruud sixay leeyihiin waa dhici karta inaad camal jihaad kuugu muuqda gasho mise waxaaguna jihaad ahayn oo axkaamtii shareicada iyo dawaabidtii aan weydi waxaa laga yabaa salaad inaad tukato odan sidii sharciga waafajin inaad soonto odan sharci waafajin inaad xajido odan sharci waafajin dadkaa xujeedaa soomaalida maqal maquulada ahlucilmigu ay yidhaahdaan alwaafidu kaiirun waalxaaju qaliilun inta meesha timid waa badan yihiin laakiin taxajiyaysa ya maalinkaad carafo taagnayd kuwaa midho fadhiya soo xajoogo xaaji wey mujtamacii carabbaa la taagan yahay isna minuu hilib iska diiranayaayo sabuulkiisa iyo gallaydiisa iska cunaya maalinka carafada la taagan yahay kuwaa kacbada awaafaya carabaa la taagan yahay kuwa shalay taagnaa maalinkii sideedaad kuwa carafo soo istaagay maalinka tobnaadna kuwa carafo taagan oo daamaray dadkaa socda waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a ah. nin soo xajiyey waag hore zamzamka ceelkiisu meesha saaxada laga tawaafo isagoo goda ku dhex ooli jiray oo la geli jiray kuwaa waxay kaga dhegantahay islaantiisay soo wada xajiyeen weli ilmo weli inuu dhaluu rabaa waa xujay yowmulcaashir baa la tawaafaya halkaasu islaanta kaga muraataan rabaa zamzamkii bartankiisa waa xaaji alwaa haddii la yidhaahda ninkaas haddaba haddii lagu yidhahda camalkan mucayankeed wada jihaad ma aha waxay la mid tahay xajkaagan waxba kama jiro iyo salaadaadan ma asixin maaha inaad xagxagatood ku boodo salaad baa la diiday xaj baa la diiday soom baa la diiday jihaad baa la diiday ma taal axkaam shareecoon cid muslima inkiri karin wey laakiin waxaa lagu yidhi shareicada ma waafaqsana shuruudiisii ma waafaqsana waa dhici kartaa inaad ku dhimato waxaan jihaad ahayn oo jihaad u haysato sida qofku laga yaabo inuu tukado waxaan salaad ahayn oo salaad moodayo marka waa inaad mabdaiyan waxaan rabaa inaan ku waa inaad ogaataa waa xukun axkaamta shariicada ka mida shuruud buu leeyahay nawaaqid buu leeyahay mawaanic buu leeyahay dawaabit buu leeyahay intii axkaam lahaan jirtay buu leeyahay daliilkii buu u baahan yahay iyo wax lamida haddii lagu yidhaahdo waxbaa si kaa ah iyo sharciga ma waafaqsana suusan u waafaqsanayn inaad ka doodo ama aada iska egtay u tahay qofkii ku yidhahda waxaan sharciga ma waafaqsanana col kulama ahee bilaaba adigu meel baan waba ka jirinoo boqol cidlaa isku tuurta naftaadiiy ku bixisay waxaan ilaahay agtiisana kuu dhawaynayna waa dhici kartaa ilaan kuwaaba caawoo dhan hinraaga wax bidcaana ku hinraaga ninka niyadiisu waa fiican tahay axkaamta shariicadu niyadda fiican waa la rabaa laakiin kuma filla niyaddii fiicnayd inay muwaafaqadii sharciga la timaado wey masalada kalean raba inaan idinku baraarujiya waxaa weeye jihaadku axkaamta shariicada waa wuxuu ka mid yahay axkaamta ugu baahi badan ila alcilmi waalfiqhi salaad iyo soon iyo zakiya marka la yidhaahdo wuxuu ka mid yahay axkaamta ugu badan ee cilmi iyo macrifo u baahan ee calaa jahlin inta badan khatar iyo baail isu bedesho buu ka mid yahay waxaadna ku garan kartaan laba qadiyadood markaad hal arrin oo asaasa markaad eegtaan arrinta waxaa weeye shariicada axkaamtii ugu adkayd ee ugu waaweyneyd ee cismada ugu khatarsanayd buu jihaadkula xidhiidhaa النفس والمال والعرض dimaadii iyo amwaashii iyo cirdigii iyo sharaftii buu la xidhiiraa jihaadka laba jiha buu kala xidhiiraa kow qofka muslimkaa meesha naftiisu ku dhimanayso meesha maalkiisu ku baxayo meesha cirdigiisi uu khatarta ku gelinayo waa inay noqotaa meel sharciga waafaqsan meel aan sharciga ilaahay waafaqsanayn naftaadii haddaad ku disho ood maalkaagii ku bixiso oo cirdigaagii ku fasaadiso sow khatar maaha qofka muslimkaa waxaa ugu qaalisan bacda tawxiidi damulmuslim baa ugu qaalisan walidaalika nabig ala sl k lazawaal dunya ahwanu cinda allaahi min qatli imri'in muslimin hal qofoo muslimoo la dilo baa ka dembi badan dunidoo dhan oo baabaaday ilah agtiisa qiimaha muslimku halkaasu joogaan qiimaha muslimka ee halkaa jooga naftaadii oo muslimkana meel ugu tirsan cibaado ilaahayna ku jirta ummad muslimahoo laga yaabo ubad iyo reerana xilkeedii xilkoodii haysa meesha ay ku baxaysaay waa meelaa la iska xaqiijisood iska hubsatay inay aakhara janno ku gelaysay saxtaba inaad gashaa nafta muslimka meel mugdi ku jiro oo geli iska tuura lama ogola maalka muslimka meesha lagu bixinayana waa sidoo kale cirdiga muslimku meeshuu gelayo waa sidoo kale dhinaca waa dhinac dhinaca kale qofkaad la dagaalamayso dhiiggiisu macsuumiya mise maaha ma banaan yahay mise ma banaana iska daa muslin lagu dilay waxaa laga yaaba qofkii muslinu kugu noqdo iska daa muslin la og yahay kaan la ogeyn baabaa laga dayriyey ilaahay maka waa idinku fasixi lahaa bui walowlaa rijaalu mu'minuuna wa nisaau mu'minaatu lam taclamuuhum an tatawuhum fatusiibakum minhum macaratun bikayri cilm meesha haddii laydinku fasaxo dad muslimah oo rag iyo dumar oo idaan ogeyn inaad cagta marisaan baa laga yaaba kuwa aad ogtahay ka waran waxaa halkaa laga digayaa meel dhici karta muslim cagta inaad mariso ku waxyeelooba aad kana maarmi karta hageli waxaa laga yaabaa qofkan aad muslim uhaysan inuu musliya kuwa aadan ogeyn inaad ku jiirto gaalkii laftiisaa laga yaabaa gaal macsuuma inaad qoorta la gasho oo nabig alay slam wuxuu yihi man qatala mucaahidan lam yurix raa'ixata aljannati waina riixaha latuujadu min arbai min masiirati arbaciina sana ninkii gaal nabad nala oron dhiiggiisu banaanayn dila jannada carabteeda heli maayo afartan sano meel loo socdaana laga helaa xadiikaa wuxuu tilmaamaya afartan sano meel loo socday jannadu ku jirtaa iska daa muslim waa nin gaaloo dhiiggiisu banaanayn waynaad ogaataa haddaba muslin hadduu yahay goormuu dhiiggiisu banaanaan goormuu maalkiisu bannaan yahay goormuu cirdigani bannaan yahay gaalkan goormuu maalkiisu bannaan yahay goormuu dhiiggiisu bannaan yahay goormuu cirdigiisu bannaan yahay masaa'il dami waalmaali waalcirdi daruuraadka shantaee diimuhu isku raaceen in la ilaaliyo masalatu diin marka laga reebo annafs waalmaalu waalcirdu baa ku xiga saddexdii muqadasaatu sharaaci ahayd buu saddexduba jihaadku la xidhiiraa sibqashada aad sibqatahay way ka weyn tahay sibqashada acmaal badan walidaalika min axwaji masaa abwaabi ila fiqhi wey fiqhigii maa yajuuzu wamaa laa yajuuzu baad u baahantah taas haddaan la helin dimaa xaraam oo badanna waa la daadin amaal xaraam oo badanna waa lagu tuman acraab xaraam oo badanna waa lagu tuman hayhat annasru bilaa natiijana way ku dhammaan ifmina saaxibkiisu uu la galban allah mustacaan walidaalika waa muhim inaad ogaato haddii jihaad iyo camal jihaada aad gelayso ciddadaada asaaskii cilmi iyo fiqi ha noqoto aad kala saari karto maxaa banaan maxaansa banaanayn qiyaadada hogaankaagana ha u dhiibanin midaan waxba ku dhaamin haddaadan wax aqoonin midaan waxba ku dhaamin oo waxba garanaynin jihaad ma hagi karo camal jihaadana ma wadi karo haddii uu maalmo bawsina jihaad laguma wado jihaad bawsi iyo istiftaa telefoon jihaad kuma socon karo masaa'ilka ninkaad telefoonka u diraysa wakti kasta horta heli maysid say u dhacaysana mar walba cabiri kari maysid adigii haddaadan wax aqoonna waxaaba laga yaabaa sawirkaad seenaysa qaybo xukunka saamayn ku laha inaad ka tagti lan ma taqaanin maxaa xukunka saamaynaya walidaalika jiilkii nabiga alay slam muddo dheer baa la tarbiyeynaya iyagoo intaa lasoo tarbiyeynayay jihaadkii markay galeen baa lagu dhex tarbiyeynayay oo qur-aanku canaananayay waad khaldanteen taa ka noqon taa waa khalad khaladkay galeen baa qur-aanku dagaalka dhexdiisa ku saxayay dembi weyn baad gashay oo nabigu saxayo ilaahu beri baan hebel wuxuu sameeyey ka ahay dhihi jiray waa saxaabadii intaa lasoo tarbiyeynayey waayo masaa'il cusub baa mar walba imanaya mar hadday sidaas tahay waa inaad ogaataa jihaadka ugu talagashaa baab jihaad iyo axkaamtiisa iyo maa yajuuzu wamaa laa yajuuzu inaad barato wey markaad go-aansato inaad gasho ama ay kaa fursan weydo axkaamta haddaadan barin fasaadkaagaa ka badan islaaxaaga axkaamta intaanan ka bixin kusoo gebagabeeya hal eray axkaamta la baranaye jihaadku baabuljihaad keliya maaha baabuljihaad waa farac fiqiga ka mida ah. axkaam badan buu la xidhiidhaa jihaadkii markii la galo amri bilmacruuf annahyi cani ilmunkar oo tatbiiqeediya waa loo baahan zakadiiyo amwaashii iyo baabkeedii waa loo baahan meeshii la maamulayey buyuucdii maxaa xalaala maxaa xaraama waa loo baahan dadkii lala dagaalamayey masaa'il lkufri waliimaani walictiqaadi waa loo baahan ummaddii lala macaamilayay masaa'il siyaasa sharciya baa loo baahan waa inaa wixii dad macrifiya aqoon u leh ay joogaan laakiin nin baa laga sheegay maquulo ah jihaadka caruur iyo caamuun baa wadi karta caruur iyo caamo keliya jihaad wadi karta waa jihaad indhala wey oon xaaraanna ka leexanaynin inta kale waxa looga cararaya in caqli iyo cilmila waa looga carari war waxaan ma banaana inay dhahaan baa la diidaya waxaa la rabaa indhala-aan wax walba jihaadka wax walba jiid wey saas darteed jihaadka masalada kalen raba inaan ishaara waxaa weeye mashruucun ligayrihi wey maqsuudun lidaatihi asaasan ma aha salaadu waa maqsuud lidaatiha iyadaa la rabaa inaad tukatiya soonka jihaadka laakiin maqsuud lidaatihi ma aha waa markaan ka hadlayna manduurka ummadda caamka ah qofka shaksiga ah shahaadadu hadaf way u noqon kartaa waanoo dagaalka ku jira shahaado inaan gaaro hadafkaygu wuu noqon karaa laakiin hogaanka iyo ummaddu inaan shahiido hadafkeedu ma noqon karo ee waa sabirsiin iyo iirigelin iyo caloadkayn wey walidaalika ciidanka hala tababaro hub ha loo gado tactic ha la baro dhufaysa qaataan ha xeeladaysaan haddaad kari karta qiyaadadu inay guushii gaartay iyadoo inta khasaaraha ugu yar soo gaahay ama waxba ka dhimo waa laga rabaa dadkiina in la badbaadiyey inta ugu badanee suuragalkaa midhihiina la xaqiijiyaa laga rabaa hadday tahay saa ayna nahayn oo shahaadadu ay hadaf caam aan ah noqon lahayd de qoryo maxaan u qaadanaynaa innagoo shafcadun aan ku aan ah ku didno shahaado maa rabna annaga ha laynaga dhigo so inshaauban maaha hadafku hadduu ahaa waaba gaadhnayn saa darteed hadaf shaksi a weeye shahaadada qiyaadada waxay u tahay dadkii dhib iyo rafaad iyo dhimashaa imanaya in lagu dhiirigeliyo waxay saas tahay ninkii lagu dilo isagoon shahaado u rajaynayna waa laga nixi waa laga nixi waa la dawayn in la badbaadiyaa la isku dayi waa la xeeladaysan meeshaan la awoodin waa laga wareegi intaa waxaa loo sameey in dadka la badbaadiyey inta ugu badan iyadoo midhaha la gaarayaa sabab saa darteed maqsuudu liayrihi litakuna kalimat llahi hiy culyaa acmaasha shariicada masaalixdii loo jideeyey hadday xaqiijinaysana sida haalibu danni iyo tajribadaana waa la samaynaya haddaynan xaqiijinaynin takhallafat can taxqiiqi maqsuudina mashruuc ma noqoto way bama ba way banaan tahay maaha way banaan tahay masaladu maaha ma banaano wey haddii ay caksal maqsuud keenayso diintii ha loo gargaaro la yidhi hadday baabiinaya dagaalka dadku xad mucayana bay tadayunkoodii iyo diintooda meel iyo goob iyo wakti la jooga ku haystaan diinta ay haystaan in wax loo soo kordhiyaa la rabaa ama dhib laga qaadee in dhib loo badiyo intana laga baabi'iyo ay haystaan maaha jihaadku marka diinta in la kor yeelo weeye maahane in la dumiyo diinta maaha walidaalika maka la diiday maka way yaraayeen muslimiintu tabarna ma lahayn hadday ka dhex dagaalamaan midba ka hari maayo iyagoo suga oo taradoodu badato oo ilaahayna intaa caabuda dacwada fidiya baa asal ah waataan lahaa labada xaaladood baa laga dhigi haddii marka hore la moodo maslaxada inuu xaqiijinayo laakiin ama duruuf gudihiisa ka timid ha noqoto ama duruuf kaleoo ku xeerantay ha noqoto uu isu bedela marxalad uusan maslaxadii loo jideeyey xaqiijinaynin ee mafsado ka weyn keenayana mashruuc maaha inaad wadana lama ogola waa axkaamta sharcigaa ah. qudray ku salaysan tahay istiaaca mashruuc maaha maxaa loo leeyahay aarka ka dhalanaya mutacadi weeye qaasir ma aha acmaasha marka lagu yidhaahdo waajib ma aha hadaad caajis tahay laakiin way kuu banaan tahay acmaasha la yidhaahdo waa acmaasha aarka iyo raadka ka dhalanaya qaasirka adiga keliya kugu soo noqonayo waxaan idhi safar haddaad tahay oo ku dhibaya soonku waajib kuguma aha lakin waad soomi karta haddaad soontood gaajood maanaa boqol dad kalaad waxyeeshanaysa adunba wa kugu soo noqday dhib salaada haddii ku dhibaysa taagnidu taagnidu waajib kuguma ah lakiin haddaad isku dhibaysa way kuu banaanta haddii intaan taagnida isdhiba aadaan u xanuunsado dhibku ma anugu kugu soo nool mise dad kalaan waxyeelay anugu kugu soo nool camalkan qudrada markuu ku xiran yahay laleeyahay waajib ma aha laakiin waa kuu banaan yahay maca almashaqa waa camalka qaasilka dararkiisu adiga qaasil keli kugu noqonaya wey laakiin camal dararka iyo dhibka ka dhasha dad kaliya ummad kale uu saamaynayo haddii aadan awoodin xaruma wuu xaraam noqonaya walidaalika jihaadkuna waa min hada albaabi oo aduga de keligaa ah haddaad nimankaa xabad ku rido oo allahu akbar aad ku tidhaahdo hadday qadiyaddu adig kugu ekaanayso oo haddaad cajisto adiga lagaa adkaado adiga intuu lagu dilo intaa ku dhammaanayso baabuljawaas baa la gelin laakiin adiga markii haddaadaan wax iska celin karin intii kalena la layn dumarkiina la kufsan waxaad sabab u noqotay mafsada acam min almaslaxa inaad mafsada acdama ummadda u soo jiidana xaraam wey saa darteed masaladaasi hadda istiaaciya qudro la haynin mubaax buu noqon yayna kaa qarsoomin waa ka haddaynan lahaa jihaadku min axwaji lmasaa'il ila alcilmi waalfiqhi wey ayi camal oo istiaaco ku xiran oo casarkiisu haddii la fuliye istiaaca la'aan dad kale uu dararkiisu gaarayo lam yakun mashruucan maca alcajz camal kasta oo qudro loo shardiyey mashaqo haddaad u gashana dararkiisa iyo dhibkiisa adigu kugu kaaboonaan asalku waa in la yidhahdaa waa jaa-is suwarka qaarkood waa la taxriimin karaayo soomkii ninkii gaajeer uu dhinta ka yaabaraaya oo kaleeto laysa min biri siyaamu fi safar iyo sideeda baabu ljihaadi bacda haadaa jihaadka fadligiisu waa dilwatu sanaami alislaami baa la gaarsiiyey laakiin xukunkiisu wuxuu yidhi aljihaadu jihaadku fardu kifaayati wey farad la iska kaafin karo waajib dadka qaarkii ku filan yahay weeye uu fasiray wuxuu yidhi idaa qaama bihi hadday u istaagaan man fiihi lkifaayatu dad ku filan saqaa waa ka dhacaya canilbaaqiina inta soo hartay dadka dad ku filan hadday camalkii qabtaan oo jihaadkii gutaan ay galaan inta kale waajibkii waa ka dhacaya asalna waxaa u ah ilaahi subxaana wa tacaala laba meeloodba uu ku sheegay wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafatan muslimiintu ma ahayn inay wada baxaan oo jihaad wada aadaan falowlaa nafara min kulli firqatin minhum aa'ifa koox kasta iyo qayb kastaba in kamida hadday aadaan qayb kamidaas marka la yidhi marna ilah wuxuu laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina ayru uli darari wاlmujaahiduuna fii sabiil اlah tartan fadli baa laga dhaxaysiiyey ilaahay subxaana watacaala saa darteed buu kala fadilay laakiin labada qolaba kuwii aaday iyo kuwaan aadinba wa kullan wacada allaahu lxusna mar hadday iimaankii la yimaadeen labadaba jannaa loo ballan halka waxaad ka garatay laba qoof labadaba la ammaanay oo janno loo ballan way kala fadli badnaadeen jihaad buu aaday kanna ma aadin inuusan waajib ku wada fadli iyo jannaa loo ballan nin waajib dayacay oo dambaabay ma taal meesha wayatacayan fardu cayn buu noqdaa laba xaaladood buu sheegay culamada qaarna saddex bay ka dhigaan calaa man xadara safa safka dagaalka ninkii taga dagaalkii jihaadka ninkii taga ay xabaddu ka dul dhacdo ama sufuuftii layshor istaago isaga waa noqon uma furna oo ay nusuustii reebtay in dagaalka laga cararo baa u diiday oo fardu ka dhigtay falaa tuwalluuhum ladbaara iyo watawalli yowma zaxfi iyo nusuustaasaa tilmaantay qaybta labaad waxaa weeye wakadaa calaa kulli axadin si qof kastana markaa waajibku ku noqonayaa suurada labaad idaa axaata bilmuslimiina muslimiinta hadduu koobo caduwun cadow axadkaa waxaa looga jeedaa cala asaxiixi qofkii min ahli fardi ljihaadi ahaa fardu kifaayaha ahal u ahaa fardu kifaayihii buu ka guuriyo fardu cayn buu noqon safka hadduu tago fardu cayn buu noqon haddii muslimiinta uu ka midka yahay la hareereeyo amaa dadkii ahlul wujuubka markii hore aan ahayn wuu u bannaan yahay laakiin waajib cayn kuma noqdo bidaliil laba xaalo labadaba waad u daliishan kartaa nabigeena sal la alay wasalam laba jeer bay ixaatatu lmuslimiin dhacday marya uma uxudin bay ahayd oo magaalada duleedkeeda loo yimid idaa maka inta laga soo duulay haweenkii guryaha lagu reebay in iyagu soo raaco oo wax daweynayey maahane soo wada baxa lama dhihin caruurtiina in badan baa la celiyey oo sibyaasi sibyadii min ahli lwujuub ma ahayn yowm lkhandaqna waa kay godkiis ku wareejiyeen haweenku guryaha ka soo baxa lama dhihin oo kaale iyo guntado sabka hore gala lama dhihin labadaba waxay kuu tilmaamayaan ciddii rabta way ka qaybgeli kartaa ee awoodda laakiin wuxuu mutacayin ku noqonayaa dadkii markii hore kifaayada u ahaa walidaalika waxa mutacayin isu bedelaya waa kifaayadii qofkuusan kifaa'iba u ahayn mutacayinna isu bedeli maayo wayukhaaabu bihi waxaa lagula hadlaa jihaadka kullu dakarin qof kastoo raga amaa haweenka laysa cala nisaai jihaadun nabiga ala slam riwaayad qaarkood wuxuu yihi laakin calayhina jihaadun laa qitaala fiih jihaad aan dagaal lahayn buu ahaa xajku uu tilmaamay nabigu alayh salaatu wasalaam xurin oo xor ah haddii uu qofku adoon yahay min ahli jihaadi maaha waa lixaqi sayidihi mamluuko biduuni ini sayidii asal ahaan kuma bixi karo baaliqin qaangaara caruurtuna ahlu takliif rufica alqalamu can alaaثatin way caaqilin oo caaqila xadiidkaasuu la mid yahay majnuunkii dee ahlu takliifba maaha mustaطiicin oo awooda qofkaan awoodin ama lizamaanatin qofshiisa weeye limaradin xanuun baa dhici kara liharamin duqnimaa dhici karta laysa calى اأcmى xaraju walaa calى اacraji xaraju walaa calى اmariidi xaraju intaaba qof jiran iyo qof curyaana iyo qof indhala midna jihaad lagama rabo ilahay baa inta dadka laysa calى اضucafaaءi walaa calى اmarضى walaa calى اladiina laa yجduuna maa yunfiquuna wuxuu ku aadaba hadduu sanaysanina waajibkuma aha saas darteed wuxuu fardu kifaaya ku noqon ama farducayn ku noqon waa in shuruudaas laga helo marka mustaiica qofka guriga loogu yimid muxuu yahay waa inuu dagaalami karo waa must magaaladii baaba loogu yimid laakin waa indhool yuu la dagaalami xagee ka bilaabi yuu aadaa yuu la dagaalamaa ninka indhoolka qofka curyaanka ee fadhiya fadhigiisa hadduu wax ku tuuri kara waa sida laakiin hadduusan gacmoba lahayn oo gacmaha curyaan inuu ka yahay sooma dhici karto qof mariidoo sariir saaran qofka haddaba istiaacadu hadba meeshay hawshuu joogto iyo waxaad qaban kartay noqon fataqu llaha mastaactum ticaamka haydna waygaari waygeli walaa yujaahidu lmadyuunu nin dayn lagu leeyahay ma jihaadi karo ilaa biidni hariimihi ninkii daynta kulahaay oo fasaxa maahani haddii dayn lagugu leeyahay waa ninkii daynta kugu lahaa fasax inaad ka qaadato buu yidhi markaa jihaadka aadayso sababtoo ah jihaadku waxyaabaha kaleoo dhan waa lagugu dhaafi daynta maahan nabiga al sal slam yukfaru lishahiidi kullu dambin ila dayn daynta maahane wax kale waa lagu dhaafi saa darteed marxaladda aad aadayso waa meel naftaadii inay ku baxdo ay suuragal tahay qofkana xaqiisii iyo maalkiisii adiga naftaada iyo raqabadaadaasuu ku leehay haddaad raqabadaadii meel khatara gelinayso xaqiisii inaad guddo ama aada idan ka heshaad u baahan tahay saas darteed anugu jihaad baan u qiiraysna waan aadiyo shahaadaan rabaa xaqa bini aadamkana waan la dhuumani isma qabato haddiise aakhare aad u socota tan laguu dhaafi maaye shahaadadaadiiba adaada naqsi iska geliya sooma aada raadinaysa saas darteed walaa yujaahidu lmadyuunu ilaa biidni ariimi waxaa laga hadlayaa markuu fardu kifaayada yahay wy walalcabdu addoonkuna ma jihaadayo ilaa biidni sayidihi sayidkiisa inuu idna maahane walaa min walaa man axadu abawayhi qofka labadii dhashay mid kamida muslimun uu yahayna ma jihaadi karo ilaa biidnihi waalidkaa muslimkaa inuu ogolaado maahane wuxuu yidhi qofka labadiisii waalid mid uu muslim yahay hadday labadaba muslim yihiinna waa inuu labadaba ogolaansho ka helo ay nool yihiin awowgiiyo ayeeyaduna bimansilati alabi waalummi weye nabiga ala nin baa u yimid wuxuu rasuulka ilaahay inaan jihaadaan rabaa wuxuu ku yidhi labadaadii waalid ma nool yihiin markaasuu yidhi haa wuxuu yidhi fa fajaahid iyaga birigooda iyo samafalkooda orod ku jihaad nin kalena maalin buu u yimidoo wuxuu yidhi hooyadaa ma nooshahay wuxuun ku meel dhow dheer baan kaaga imid buu yihi buur iyo togba waan soo maray markaasuu yihi hooyada ma noosha wuxuu yidhi haa weliba iyadoo ooyeyso ii jooglaan ka soo tegey orada hooyadaa ku jihaadi waxba tan taasaa kaaga fiicane tan hawshan dad ku filan baa haya fardu kifaaya wey biriga waalidka iyo aacadiisuna waxaan macsiyo ahayn fardu cayn wey fardu cayni waajib cayni iyo kifaaya hadday isu yimaadaanna caynigaa la hormariyaa adiga jihaadku kifaayi buu ku yahay haddaad ka hadhaba odoon waalidba jirin isaga hadha dembi ma ahayn waalidku joog hadduu ku yidhi amarkiisa macsiyo kuma farin oo iska joogi kartayba haritaanku dembi ma ahayn maadaamuusan macsiyo ku amrin aacadiisu fardu cayn waaye ana fardu kifaayaan rabaa inaad aado fardu ka tagtahay lama ogola goormuu farducayn noqonayaa laba suuraan soo marnay ilaa qadru kifaaya la helo ma la helay suuradani suuradii ma tahay waad masaa'ilkaan lahaa cilmi iyo fiqhi bay u baahan tahay oo nawaas tanziilka axkaamta dad yaqaanay u baahan tahay laakiin adigu markaad xamaasooto haddaad isu fatwootuun hadda adiga farducayn buu kugu yahay masale sahlan maaha mid baanan idiin sheegi masaa'ilka hadda badan ee la yidhaahdo farducayn weeye axkaamta marka laleeyahay la ilaaqayo axkaamtu miray leedahay miraheeduna waa kharaar yahay mararka qaarkood haddaad ictiqaadiso oo aada fatwooto halkan nairobi inagoo joogna jihaadku farducayn buu inagu yahay wajaba calayka alkhuruuju inaadaade waa waajib haddaad bixi weyda anta faasiqun koob shaaha markhaati ma geshid masale diiniya fatwa iska daayeen irbad mara lagu taro markhaatigeed ma geshid masale sahlan ma aha cinda shaaficiyati gabadhaada weli uma tihid wilaayada way kaa guuri masaa'il badan ilmo caruuriya agoon ma hayn kartid faasiq ma hayn karo wasi ma noqon karo salaad in lagugu daba tukadaayey asalaatu waraa alfaasiqi bay noqon marka masaa'ilka axkaamta markaad isdaarinayso aada gaarayso mararka qaarkood asar iyo midho kharaar bay leedahay waa inaad ku talagashaa laakiin hadday la jiifiyaana banaan iska noqoto aniga maantao dhan aan ku celceliyo farducayn buu nagu yahay aanan soconna iqraarun bilfisqi wey dadka kale inay farducayn ka tageen dacwaa weeye taxtaaj lidaliilin wabayina adiga fii xaqikana iqraarun bilfisqi wey walidaalika berri markhaati intaad timaada haddii qaadigugu yidhahda kan markhaati ma galo maxaa dhacay faasiq wey fardu cayn buu rumaysanyay jihaadkii mana aadin sadaqa laakiin qof kaloon qabin haddii lagu qabsado wuxuu qabee ama ma qabo qofku wuxuusan diin ahaan u qabin inay xaraam tahay uu ku dhacayna faasiq noqdo saas darteed fuqahada muslimiinta ee qaba nikaax bilaawali hadday sameeyaan cadaalada kaga bixi maayaan laakiin ninka qaba bilaa nikahweli inuusan sax ahayn ee sameeya faasiq buu noqon bikhtilaaf lictiqaad bay gashaan marka masaa'il axkaam badanood isdaarinaysaan maantao dhan laabta garaaca fadhi ku dirirka mana socotaan iqraarun bilfisqi wey cala nufuus ma ladii axkaamu lmutaratibatu cala alfisqi waa kugu dabaqmaysaa o marka niman yaho waataan idin lahaa axkaamu jihaadku masaailka aadka u baahan cilmiga iyo fiqiga badan bay u baahan yihiin adiga waxaa laga yaabaa fadhi kudirir baabad sheekada u haysataa axkaamta adigu aad isku fulinaysana maba daraysanin ama midaad fadhi kudirirka muranteen iyo qolo aad ku kacsan tahay iyo ko taageersan tahay baad isaga tiri markaad masalada diinta inaad ku qanacdo way kuu banaan tahay diin ahaan haddaad daliilkeedu kula noqdo waa ku qanci kartaa laakiin hadday diin ka ahayd waxaa diin ahaan ugu qanacay fuli waxaa diin ahaan ugu qancday dee miraheedii fuli laakiin waanan ku qanci fulinna maayo de axkaamta ka dhalanaysa haddii beri lagugu ilaaqo lagugu dabaqo sallim oo qir laakiin innagu maalinba meeshaay joogtiin meesha hasha lala raba ka waraabi way saa darteed axkaamta markii mutacayin bay hebel ku tahay iyo kooxiblo mutacayin bay ku tahay laleeyahay masaail u baahan weeye in la ogaado marka ashayu bishayin yudkare hadda dadka nairobi jooga ka soomaaliya farducayn ma ku yahay anu ma qabo waxaa qabaa fatwo halata inay tahay haddii la yidhaahda dhul muslim baa la koobay ee tan ka sokaysa dhul muslim baa la haystaa ee farducaynka halkan baa gaarisa laga bilaabo de maslo dhul muslimoo ka sokeeyaaba jira kaas soomaaliya dhul muslimaa la haystaa markuu farducayn igu noqonayo dhul muslimoo ka sokeeyaa la haystaae kan muxuu farducaynigaga noqonaya halkan baan kaga bilaabo may may halkan looma baahna haye alaqrab falaqrab bay ahayd dhulka muslimoo kuugu dhowee la qabsaday maogtii nairobi dhul muslim oo la qabsaday inay tahay masalada ma taqaanaan ingiriisku markuu yimid dadkii muslimiinta ee dagaalamayay ee la soo celiyey gerigeri bay ku aasan yihiin ciidamadii cabdi aadan ninka la jira soomaliga weliba ahay walidalika ingiriisku wuxuu yidhahdaa ingiriis hadduusan imanin geela soomaalidu zambi uu daaqi lahaa gerigeri bay ku aasan yihiin waayahaa kadib wey waayahay qabaa'ilkan asalkoodu soomaalida yahay radiinlaha la yidhaahdo ay dadka ka dhexbaxeene kadib intay kitaabkii garan waayeen muslim bay ahayeene qur-aankii garan waayeen maalin la yaqaan intay isu yimaadeen bay musxafkii gubeen ilaa haddana dhowr dhishar bay maalintii yidhaahdaan adaankiibu kaga baaqiya sadinlahan wey aarkoodu waa qabaail soomaaliyeed oo gaaloobay wey waagahaas dadkii xagga loo goostay bay ahaayeen marka waxaan rabaa inaan idhaahdo halkanba kaga bilow may tan laakiin lama ogolo maxaa dhacay xuduudka gudub fardacaynka dhul muslim la qabsaday baashu ahayde dhul muslim maa dhul muslim ka duwan marka masaladaas dhul muslim baa la qabsaday oo kan foge la qabsaday inaan ka jihaada maxaa diidaya may kaama ahe kan kalaa waajibka uu kuu dhow yahay ku iga sii dhow baa jira marka masaailka laakiin ninkii diin ahaan ugu qancaayey falyubcid nafsahu can ilfisqi oo ha aada meesha laakiin farducayn ugu yahay mana aadayo de meeshaad ka saara ade hawl kuu taalla waayo ilaa idaa axaata alcaduwu cadowgu inuu hareereeyo maahani fayajuuzu bilaa idnin idan la-aan waa la dagaalami karaa haddii hareerahaba la isaga yimaado kolba naftan waa la dilayaayo waaba la haystaaye inay waxay badbaadin karta badbaadiso amiyadu isbadbaadisaa laga rabaa wayukrahu lghazu duulaan iyo weerar dagaal in la qaada karaahiye weeye duuna idni imaami imaamka ogolaanshihii isagoo idan la'aantiisa hadday muslimiintu leeyihiin wey muslimiintu hogaan iyo madax hadday leeyihiin hogaanka iyo madaxoon ogeyn in dagaal la qaadaayey lama ogola lisabab waaxid dagaalku raad badan iyo aahaar badan buu leeyahay ninkii dagaalka lagu qaadee la weerarayna marada hagoogan maaye isnagu dagaalami haddii koox iska baxdo oo wax iska samayso oo lagu talagelin maxaa dhici kara ee cadowgii soo rogaan celiyo muslimiintii kaleoo iska hurida cagta mariyo soo mixnad maaha madioo meel ku mashquulsan oo kan noo kaaliya laleeyahay haddaad furin labaad ku furtana soo mushkilad maaha haddii gacajaantaa furan la yidhaahdo dawladdii iyo maamulkii jiray iyo awooddii qaybinteedii iyo cadowgii kale horumarsashadiisii iyo wixii oo dhan baa lumaya dagaal aadan ku talagelinoo lagugeliyeen wax dhib badan wey walidaalika dawladuhu jabadaha durba dagaal inay geliyaan bay u weeraraan waayo dagaalka hadday soo diyaargaroobaan ku diyaargaroodo ciidanka hagay diyaarsato wixii loo baahnaa ood agaga iska xirto waa wax la gatay laakiin maalinka hadda hud baa lagugu furay waa lagugu soo duulay qac waxbaa lagu yeelay berina koox kalaa xagga hud kaaga furtay beri dambana koox kala xag kaaga furtay qoys soomaaliyeed waxaa layihi dhowr qabiil bay la colabeen laba qolaa u hartay markaas intuu odaygii shiriyey bui yaa loo duceeyaa oo labada albaab inaga soo xidha oo labada reeree ah, nabadda la nahayn mid ninka mid dila so colaaddu oodu si fiican ha isu xirtee marka dagaalku maadaama intaasoo aahaar iyo wax ka dhalan kara uu jiro danta guudna hogaanka iyo imaamku u xil saaran yahay markaas jihaadka idankiisa waa isaga in looga dambeeya waa hadduu jiro hadduusan jirinna takaaliiftu waa istiaacade intii awoodeediile maslaxadiisii iyo haayaadkiisii taxqiijin karta baa camalkii qabanaysa walaa yastaciinu kaalmaysan maaya bimushrikin gaal ilaa an yaqila almuslimuuna muslimiintu inay yar yihiin oo watakuuna niyatuhu gaalka niyadiisuna xasanatun ay wanaagsan tahay lilmuslimiina gaal la kaalmaysan maayo ilaa bisharayni kow waa inay baahi jirto muslimiintu tiro ama tayahaan ugu baahan yihiin laba waa in makrigiisi iyo isaguba inuu baabi'iyo aamin laga yahay labadaa shari buu tilmaamayaa labadaa haddii la helo dhib ma laha labada shariba daliil bay leeyihi qofka niyadiisu u wanaagsan tahay muslimka laba dhacdaa jirta mid waa xadiiulhijra nabigu markuu maka ka hijroodee madiine u socday ninkii jidka tusayey jidka lagu raadsanaya ka leexinayey ee marballuuq marinayey nin gaalu ahaa gaalkaasi nin ay aamineen inuusan khiyaamaynin buu ahaa waxaa labeeyay yom fatxi maka xudaybiye markii heshiiskii maka iyo muslimiintu galeen quraysh reer khusaaca oo gaalo ah oy quraysh col ahaayeen nabigana calayhi salaatu wasalaam dhinac xiriir kala lahaa isbahaysigii ay ku soo biireen dagaalkii fatxu maka la furtayna iyaga oo dad sikadiisa looga laayo heshiiskan dhinaca ka ahaa buu u gargaaraya nabigu calayhi salaatu wasalaam dagaalka waxbay ka galeen walidalika riwaayad ku soo arooreen maka markii la lama taaban karo seekhu zaaca saacad la yar fasaxay wixii la yeelaba inay yar argoostaan seekhu zaaca muslimiin waa ku jireen laakiin muslim ma wada ahayn riwaayaadka marka waxay yidhaahdeen seekhu zaaca kaanat zaacatu caybata nusxi rasul sl iyagoo gaalkoodi iyo muslimkoodaba nabiga daacad bay u ahaayeen qoraysh ceebtoodii iyo dhagartoodii iyo waxay isdhex wadaan iyagoo gaala intay dhex maraan bay sirtooda o dhan keeni jireen takuna niyatu xasanata lilmuslimiina waxaa ka mida nabigu markuu soo hijroonayey ansaar la heshiinayey edeerkii cabaas oo gaala la socday oo lahaa meeshan waan ku ilaalinaa lama agmaro haddaad ilaalinaysaanna qaada haddii kalood hadhow banaanka dhigi doontaanna daaye gurigiisii buu joogaa cidima taaban karto annagaa la joogna ilaahayn annaga nagu halle ninka intaa u gorgortamaya waa adeerkii waa gaal abu aalib intaasuu difaaci jiray nabigu adeerkii ah wallaahi lan yasiluu ilayka bijamcihim xataa uwasada fi turaabi dafinan ilaa lay aaso walla inaan lagu soo gaaran waa gaal adigu way dhici kartaa sabab sababaha kamida gaal gaalada kamidihi dad muslima niyad wanaag inuu hayo inay cadadkoodu yar yihiinna waxyaabaha tilmaamaya waxaa ka mid a nabigu markuu madiine yimid wasiiqadii reer yuhuudi ula galay inay cadowgii soo weerara madiine wada difaacdaan iyagoo gaaladoodii ah walidaalika quraydo aag baa lagu haleeyey yowm lkhandaq war baa soo baxay quraydo difaac kuma jirteen dhabarjabin bay isu diyaarinaysaa marka nabigu sacdaynka diray sacd ibni mucaadi sacd ibni cubaada oo yihi bal nimankii waxay sameeyeen iisoo fiiriya iyagoo ballan jabiyey haddaad aragtaanna ha caddaynina laakiin ii baaqa ciidanka ha niyo jabinina iyagoo ballantii jebiyo alkan waay loo laayay saasay axdigii bay ka baxeen iyagooba gaal ay ahaayeen wuu la galay mustaqbalkan nabig alay sl slam xadiidkii ay dimikbar laga warinayo imaamu axmed iyo ibnu xibbaan iyo ibnu maajah iyo kayrkoodba warinayeen wuxuu yihi satusaalixuuna ruuma sulxan aaminan idinkiiyo romaanku ar yurubiyaankani heshiis nabad aada heshiin doontaan fatakzuuna caduwa antum wahum caduwa min waraa'ikum idinkoo wada socda baan cadow idinka dambeeya ku wada duuli doontaan halkaa nabig wuxuu ku tilmaamay in heshiis aad meel ugu wada duuli doontaan de ciidan wada duuleyna waa ciidan isgarabsanaya waxyaabahaasoo dhan bay ilaalinayaan markay fuqahadu leeyihiin muslimiinta iyo qilalmuslimicna baahi waa inay jirtaa gaalkana waa in ilaa xad aamin laga yahay labadaasay isku darayaan alaa kulli xaal kutub baa laga qoray alisticaanatu bigayri lmuslimiina fi fiq islaami ustad cabdalla ariiqi kitaab ilaa an boqol lix boqoloo beja buu ka qoray fuqahada muslimiinta iyo xaalaadka kala duwan ninkii raba masaailka faahfaahintu doonodana wayuqaatilu yahuuda wlnasaara wlmajuus wuxuu la dagaalamayaa yahuud iyo nasaara iyo dabcaabudba ilaa an yuslimuu inay islaamaan oo yabdulu jizyata jizye bixiyaan jizyadu waa wax sanad calaa madaxii laga qaadayo faahfaahinta iman doonta caqduljizya ku iman doonta ilaahay baa yihi subxana watacaala qaatilu lmushrikiina ilahi subxana watacaala wuxuu yihi qaatilu ladiina laa yuminuuna biاllahi walaa biاlyawmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطu ljizyata can yadi wahum saakir ilaa jizye ay bixiyaan asbaabta dagaalka lagu joojin kara marka joojiye waxaa ka mid a imaa inay islaamaan dagaalka waa lagu joojinaya wa imaa jizye inay bixiyaan waa imaa muslimiintu heshiis inay la galaan ay danta muslimiinta u arkaan sidaba heshiis marka lala gelaya gaal waa in dan muslim ka dhex muuqato dantaasi inteebay la eg tahay hadba bosishinkaaga iyo tabartaaday ku xihan tahay ninba taagtiibay inta awooddaadu tahay masaartaadu waxgoysaa markaad awood badan tahayna masaalix waaweyn baad xaqiijin markaad awood yar tahayna maslaxad yar nabig ala slam xudaybiya maslaxadu xaqiijiyey in nabad la helay ahayd dadkana nabad lagu dhexmaro xar iyadoo tahay dacwo la gaarsiiyey laakiin xajka cumrada waa inaad ka noqota waa kow qofkii soo carabee xaggaaga soo islaama xataa waa inaad soo celisaa waa yahay kii kaa soo cerara soo celin mayna waa yahay ilaa cumar iyo ay xanaaqeen qisada mashhuurka yowmulkhandaq markuu rabay qabaailka qaarkood heshiis inuu la galo wuxuu kula heshiinayay culayska iyo naga qaada isbahaysigana ka baxa timirta madiinana intaasaan idinka siinaynaa sanadkiibaa naga xoola idin siinayna maslaxadaad gaari kartan waxay ku xihan tahay mawqifkaad taagan tahay iyo awooddaada idinkala awoodu taagan yahay laakiin hadda meesha aad joogto bay maslaxadu ka qiimaysantaa meesha aad joogtay hadba maslaxadu iyo awooddaadaay ka qiimaysantaa hadba inta taagtaadu tahay bayna masaartaadu waxgoysaa ninka xoog badan hadduu ku dhuftana wax badan bay goyn maalinkaad xoog badan tahay nin tabar daran qasab hadduu kaga siiyana wax yar bay xagan waa maalig maslaxadooda xaqiijin kartana xagtiin bay mar noqotaa marna waxaa gedi derbiga duminayay noqotaa wa yuqaatilu wuu la dagaalami man siwaahum wixii ka soo haro wasaniyiinta iyo dabcaabudka iyo diinlaawa wasaniyiinta asnaam caabudkiiyo iyo diinlaawayaasha ilaa ilaa an yuslimuu inay islaamaan maahane iyaga jizye laga qaadi maayo yidhahdeen nabigu markuu qraysh la dagaalamayay iyo dadkii lamidka ahaa iyo qabaa'ilkii carbeed ee ku hareeraysnaa jizye ma weydiin jirin waa masale khilaafiyo culamaa qabta gaalkasta jizye in laga qaadi saasuna nabigu dardaarmi jiray kuwa lama weydiin jirinna axkaamta jizyadaa gadaal ka soo degtay bay ihahdeen walaa yajuusu ma banaana qatlu nisaa'i waasibyaani haweenka iyo carruurta in la laayo ilaa an yuqaatiluu inay dagaalamaan maahane haween iyo carruur aan dagaalamin in la dila ma banaana nabig ala slam wuxuu dagaal bay ku jireen khaalid baa ciidanka hore hogaaminayey meel lagu urursan yahay buu arkay uu ku soo dhawaaday waa loo baneeyey fulaan mayduu arkay way quruxdeeda la yaaban yihiin dadka iyagu quruxdeeday daawanayaan markaasuu wuxuu yidhi maa kaanat haadihi lituqaatil tan idmaba dagaalamaya reero dagaalba mehe tan maxaa loo dil halkaasay culimmadu waxay ka qaateen cilada loo dilayo waa dadkii wax dilayey walidaalika bini qurayda sacd bnu mucaad waa kii xukumay in la dila muqaatilatahum dadkooda dagaalgaleenka ah haddaba qofkii dagaalgal ah ama caqli ku ah ama xeelad iyo xirfad ku ah tala ku ah tabar ku ah maal ku ah waa lala dagaalami wax muuqda dagaalka gelaya laakiin haweenka iyo caruurtu asal dagaalu maaha ciddii tababaratee dagaal soo gasha way xaaran ciddii la kala saari waayana hum min aabaa'ihim bay noqon haddii la kala saari kara laakiin qasdan in gaar loogu laayo lama ogola oo nabigaad yidhi alayh slat slaam kadib uu nahaa can qatli nisaai waibyaani waxaa kaloo nebigu diiday nimaan dadka ahayn oo iskala jooga oo iska xamaalata ah in la dilo khaalid wuxuu ku yihi laa taqtulana imra'atan walaa casiifan qof dumarana ha dilin qawsaarna ha dilin qawsaar mataqaanaa waa nimaan dadkan ma aha dagaalkooda iyo guushooda iyo jabkooda waxba kama gelin iska xamaalata wey waa meelo hadda dadka rayadka waxaa lagu magacaabo wey dadkanba ma aha xamaal buu isaga yimid ninkani reeraha ma aha tala iyo dagaal la xukuma laa iska xoolo jir xoolahaasuu raacaa markii xilligiisii la gaarana ijaar buu ka qaataa intaasuu ninkani u joogaan nin dagaal u joogana maaha wixii uula dagaalamo waa ninkii xoolaha ugu yimaada iyo tuugta iyo waraabaha ka celin la yihi oo shaqadiisiiah walaa walaa casiifan waayo labadaasi nin badanaa carabtu waxay ahaan jireen nin reerka ka dhashay oo carabihi inuu qawsaar noqdo casiif noqdaay ma dhici jirin nin ama addoonnimo soo maray ama meelo shisha ka soo doolay oo la yar liido oon qabiilkan isaga waxba ka gelin dhiigna aan u gelin una dhimanaynin dagaalna aan u gelaynin oo intaa waxaa untuu shaqaystay iska tegaya bay ahaan jireen nin sidaasa wax loo dilay meesha ma yaala maa kaanat alayhim lituqaatil oo kale way maadaama caruurtii iyo haweenkii iyo casiifkii sidaa la yihi waxay ku dareen fuqahadeennu asxaabu sawaamic kuwa ruhbaaniinta ahe aan dagaalna gelin iyagu kaniisadahoodii iyo cibaadaadkoodii iskaga jira axaadiid labaa ku soo aroortoo labadaba sanadkooda dacfi baa ku jira xadiid kale ay ku dareenoo walaa shaykhan faaniyan isna dacfi baa ku jira nin waayeeloo duqoobay isna waxbaha dilina nin dagaal maaha laakiin waayeelka haddii weli caqli ku haray oo nin khabiir oo dagaalyahana uu ahaan jiray oo markaa talada la weydiinayo de waa nin dagaalamaya oo khabiira ah waay sidii durayd ibni sama nabigu ciidanka uu diray intii lasoo qabtay la dilay nin indhool u ahaa waayeelu buu ahaa nin dagaalyahanana u ahaan jiray waa ninka yawma awtaasin hawaasin markaysa soo urursadeen indhool buu ahaa meeshaa la keenay nin ka dambeeyo ugaasaa la doortay ugaaska reerku ahaan jiray haweenkii jabaqoodii iyo caruurtii iyo xoolihii buu maqlay markaasuu wuxuu yihi war waa maxay jabaqa aan maqlay meeshaan joogna waa hibla dagaal baan u soconnaa ciidankii waa safan yaha layidhi jabaqan aan maqlaya muxuu yahay waxaa la yidhi haweenkii iyo caruurtii warwaryaa taladaa ayaa keenay waa sebel baa keenaa la yidhi dhalinyaraha war taladii badaybu tala mahaye haweenka iyo caruurta fogeeya wy waxaa la yidhi ragga waxaa loo keenay inay ku mitraan ay dagaalamaan wuxuu yihi war nin jabay gadaal ma eego nin dagaal ku jabay dad iyo gadaal ma eego war magaciin ba iyo haweenka iyo caruurta fogeeye oo intii dagaalka cararta dib meesha ha isugu urursato waa laga diiday markii la jabay de walaa mudbira walami caqib baa ka dhacday haweenka iyo caruurta iyo toban baa lasoo kaxaysay siu sheegayay noqotay ninkii sidaa dagaalka u talinayey nabig wuxuu hala dili ninkaas nin khabiira ah wey ninkani oo ninkii sidaa khabiirkii waa nin tala ku dagaalamaya laakiin iska miskiin oo gogol iska saaran oo mariid iyo iska bukaana wax laga dila malaba yidhahdeen wala dawaab xoolahana lama laynayo ilaa an yuqaatiluu calayha inay ku dagaalamaan maahan hadduu ku dagaalamaya israacad aw nastaciina aan kaalmaysanayna biqatlihaa dilkeeda calayhim oo korkooda kuma dagaalamin laakiin xoolihii bay iska soo hormariyeen see la yeeli way ku dabagambanayaan iyaga laftooda baaska mari waayo ciidan baa xoolahan daba socdee waree xoolaha saa yeelaa saa adoo nadh in lagaa siiyo meesha kuma jirto haddii aan ku naqaano reerkan xoola jacayl fara badan oo xoolaha haddaan ka toogano war kadaa kadaa kadaa kadaa ay dhahayaanna waa taactig dagaal nabiguna saasuu samayn jiray alayis salaam nabigu yowmu xudaybiya markuu fadhiyey heshiiska ragga quraysheed iyo quraysheed u yaqiinay iyo caraheeda dad ka yimid oo dhan odayaasha iyo salaadiinta iyo madaxyo weyntoodoo dhan nin walba sha way yaqiineen nabigu meel buu fadhiyey oo kolba wafdi baa la soo diri wafdi baa inugu soo socda nabigu wuxuu yidhahda yaa socda ninka ii sheega hebel baa soo socda ha nin baa la yidhi waa la socdaa hebel wuxuu yidhi qoladani geel xaj loo wado bay weyneeyaane talbiyaysto geela wada kiciya labayk allaahuma dhaha markuu arkayba u ismajira wuuu wartaka cumray u socdaana maxaa laga rabaa ninkaa halkaasaa lagu legday nin lay waxaa la soo diray mikras ibnu xabsi waxay rasuulka ilahi nin baa soo socda waa kuma waa mikras ibnu xabsi daka rajul mujrim bu yidhi ninkaas ereygiisa iska ilaaliya waa laga tegey markii u dambeysay waxaa nin baa soo socda waa kuma buu yidhi waa suhayl ibnu camr sahula amrukum bu yidhi suhayl markay soo direen waa niman heshiis iyo nabad raba hadday suhayl soo direen heshiis iyo nabad bay rabaan marka saa darteed buu nabigu kala yaqiinay ninbana waxa laga filayo buy qaabka loola macaamilo nin talbiye lagu qaadi iyo nin si kale hadalka lagu adkeeye iyo ninba waxbaa ku dhacayay saas darteed haddii ay u muuqato dadka qaar baa xooluhu naftooda xoolaha ka jecel geela in laga laayo xabad lagu dhufto way ogolaanayaan geela xabad lagaga dhufan haba isdhiibaan so dariiqa ugu sahlanaa ee lagaga adkaan lahaa maaha haddii ay dagaalka wax ka tarayso xoolaha in laga laayo wayajuusu waxaa banaan qatlu shuyuukhi waruhbaani kuwa suufiyada ahe kuwa meelaha ku cibaadaysiyo waayeelka in la laayaay waa banaan tahay axaadiistu sida kalena dawaahirtu u badan tahay laakiin waxay u daliishanayaan xadiid tirmidi wariyey oo dacfi ku jiro iqtuluu shuyuuka almushrikiina wastabquu sharkahum waa yeelka gaalada laaya nin wuxuu kuwaa ku weynaaday buu kuwaa yeelaaye yar yarkana daaye diintu inay gashaa badane saas yuu yidhaheen xadiidka marka waa daciif waxayna qaarkood fuqahadu yidhahdeen dacfigaa waxaan ku jamcinaynaa shuyuukhda iyo rubaanta la laynayo waa kuwii dagaalka qayb ka ahaa ree hebel markay duulaan ninka asmada haya asmada soo gamaya ee meesha luuqaha ku jiraayey nin dagaal ku jira wey sooma wax soo sixraya wax soo asmaynaya shankaroortana ciidanka u ridayey intuu u xirsixido allahu akbar gul intuu yihahda xabadda uhoreysa u ridaye duula leh isna meesha si sii fadhiisanaya soo habaartamaya ninkaa nin dagaal ku jira wey hadduu ninka wadaadkii qaabkaas yahay de waa nin dagaal ku jira waa la dili waa yeelkasa caqliga iyo wax kaga qayb qaadanayna waa la dili kuwaan midnaa waxba ahayno intaan waxba ka ogeyn damba ka lahayna ha la iska daayo waman aminahu qofku magangelye siiyo oo qofkaa oo min alkufaari gaalada kamidihii muslimun baaliqun muslim qaangaara qofkii gaalada kamidahee muslim qaangaarihii nabadgelye siiyo muslimkoo mukhtaarun khiyaar lahoon la qasbin walow cabdan adoonna ha noqdee xaruma qatluhu in la dila xaraam wey ninka gaalka ah ee qof muslima magan u noqda ama muslimiinta ku dhex yimaada ogolaansho iyo fasaxuu qof muslina ka helay dawladduba yayna ogaanine ninkaa in la dila waa xaaraam hadda waxaa innaga suuradeeda ah wuxuu marti u yahay sharikad ganacsi oo muslim leeyahay wuxuu ganacsi u yahay hay-ad kaleoo muslimiin leeyihiin qayb waxbarasho ha noqoto waxaan samafalka lagu magacaabo ha noqoto haddiiba qof muslima rag ha noqdo dumar ha noqdo adoon ha noqdo xor ha noqdo qof muslima qofkuu magangeliye siiyo ama fiisa u diro ama soo ku soo dega ama anigaad igu soo degaysaayo anaa hawshaada mas-uul ka noqonaya yidhaahdo wax kasta oo qofkaa laga tirsanayey in la dila xaaraan w nabigaa caddeeyey ala adikii ali bin abi aalib radi allahu anhu arda buhaari muslim waa kii uu ku lahaa dimat lmuslimiina waaxida yascaa biha adnaahum qofka ugu hooseeya muslimiinta dimadoodii iyo amnigay qaadaan waa siman yahay qofka ugu hooseeya iyaga bay arrintaasi saamaynaysaa sinaantaasi faman akfara musliman qof muslimo qofuu magangeliyey qofkii u gacan dhaafa facalayhi lacnat اllaahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin ilaahay iyo malaaigta iyo dadkao dhan lacnadooda dusha allaha ka saaro laa yuqbalu minhu sirfun walaa cadlun farad iyo waajibtoona ilahay ka aqbali maayo qofkaas ilahay farad iyo waajibtoona ka aqbali maayo muslimka isaga in la dilo iska daaye gaalku magangelyada siiyey baa saa laleehay marka innaga hadda xaabadan iska dhaca muslim gaal magangeliyeen in la yidhahda yaa magan geli jiri idan uma baahna imaam waana arki doonaa waxaa kaloo xadiikaa ku dhow xadika cabdillah bn camr caas ee xasanka ahaa ee sunanka uu nabigu leeyahy almuslimuuna tatakaafau dimaahum wayascaa bidimmatihim adnaahum wayujiiru calayhim aqsaahum wahum yadun calaa man siwaahum wayujiiru calayhim waxaa magangeliyada muslimiinta u bixin kara aqsaahum kan uu sheeye adoo soomaaliya jooga hadduu jina muslim jooga soomaaliya magangeliyo ku siiyo ma taaban karti nin soo duulay lagala hadlayo wayajiruu calayhim aqsaahu ka meesha ugu fog joogo qofku magangelyo siyama taaban karaan waxaa kaloo nabigeena ka sugan alayh salaatu wasalaam makaa la furtay xadiidka umuhani oo isagana fi saxiixayn ku yaalla makaa la qabsaday ninkan ninka wuxuu magangeliyada u siinayo inay xigtiya qaraabiyan ama maslaxad gaara ah u keliya ha dhici karto maka markii la soo galay umuhani waa cali walaashi bint abi aalibin radi allahu canha ardaaha qolyo sadumaashiyadeed ahaa oo reer maka ahaabay tihi gurigan soo gal anaa magangeliyedin cali baa nimankuna niman dhib badan bay ahaayeen cali baa damca inuu dilo ma diri kartid bay tiri anaa magangeliyey nabigu ma oga intaasoo dhan ogow idan nabig laga qaatay ma jiro alayh isalaatu wasalaam labadii walaalahayd cali iyo walaashii baa qoorta isu galay islaynu diluu rabaa iyadana way diiday nabigoo meel ka dhusha ka dhawaabay ku dacweysay waxay ti rasuulka ilaahayow dadkaan magan geliyey ninkii cali walaalkay nabi gacan dhaafa rabaa nabi wuxuu qad ajarnaa man ajarti yaa umahani ninkaad magangelye siisa waa magan gashan yahay annagana waa magan gelinay khalaas cali halkaasu ka baxay ma taaban kartid baadi waa dumar nin la raadinayey oo dumaashiyadeeda dumaashiyadeeda xaraysatay hadday saa u magangeliso ad ajarnaa man ajarsiya umahani haweenkaa magangelyada marka bixin kara wayasca bidimatihim adnaahum xata acabdu adoonkii waa soo gelayaan marka masalada waxay kamid tahay masaailkaan idin lahaa masaail dimaada marka la soo gaare jihaadku masaailka ubahan fiqiga iyo axkaamta cilmiga sharcigaa wey adiga haddii laguu dhigo fawaylun lilmusaliin waalayihi can salaatihim aan lagugu darin gaal meeshaad ku aragtaba dil lagu yidhaahdo oo qaar macsuumu dam iyo asbaab keeni karta inaan la dilin baa jirta aan lagu dhihin idfac aleyhi lacnatullaahi baad geli berri adoo janno ka raadinaya gaalka dilkiisa baad noqon laa yuqbalu minhu sirfun walaa cadlun farad iyo waajib ilahi midna ka aqbali maayo halkaa inaad gaadta maxaa ku kalifay aduu khayrdoon baad ahayd naftaadaad huraysay mansilo fiican wey laakiin jahli baa ku gaarsiiyey masaail waxaad gashay waaweyn oo kaa garaada weyn kaa culus baad gashay bilaa aqoonna waad gashay kii kuusoo kusoo dirayna fawaylun lilmusalli inuu ku akriyey cadaab waxaa iskale kuwa tukada qaydkii aladiina hum can salaatihim kuuguma darin marka adigu meeshaad gaal ku aragtaba din waa mucaahid male waa dimi male waa musta'man male baabkaan asal aayadda waxaa waa istimaanku wain axadu min almushrikiina stajaaraka hadduu magangeliye ku weydiisa gaal faajirhu magangeli xataa ismaca kalaam allahi marka hore haddaad diiday qasadku maaha laakiin waad magan gelisay lama taaban kara ilaa meeshiisii uu ku noqdo lama bixiyo qaybaha labaadee la dili karin wafdigaa ka mida gaalka kuugu daran eed colka tihiin hadduu maanta erge kuu soo diro ma layn karti nabiguna wuxuu ka tegay ana arasuula laa tuqtal nin ergey la diray oo wafdi ah lama dilo kuwa musaylamatulkadaab soo diray buu nabiguusan dirin oo ku yidhi haddaadan rasuulla soo diray ahayn maanta waa idin layn laha waadan baa la dilay oo intii la qabtay bal nabigu maalinkii rasuul baad ahayd la soo diro wafdi kuu daayey hadda wafdi matihid soo maaha a madaxa idinka goynanaa hadda ciladii baa idinka zuushay wafdi baa adigii safka hore ku jiray wafdi baan nahay baa la yidhi aan ku dhufo ku dhufo may axkaamtii iiga u baahnayd wey xaalado waxaa jiraya oo gaalkii xarbiga ahaa macsuumu dam noqonayo biistimaanin aw biwafdin rasuul inuu yahay waa inaad kala taqaan gaal kasta dil haddii hadda lagu yidhaahdo oo mid muslim oo naag kitaabi a ah qaba maka maka dil la kitaabiyada inuu gursado waa banaan tahay waxaad dhihi gaal buu qabaa xag intaa ka soo wareegtay isagoo suuqa ku maqan islaanti ku dhaji soo maha ala walidaalika axkaamtan fiqhigeeda haddaan la baran meel xun bay ka kala dhici waman aslama qofkii islaamoo minhum gaalada ka mida qabla alcasri intaan la qaban xuqina damuhu wa maaluhu maalkiisa iyo dhiiggiisaba waa lay badbaadin iyo wa sikaaru awlaadihi caruurtiisa yararkayn qaangaarin min can isabyi in maxaabiis ay noqdaan inta aan la qaban hadduu islaamo khalaas ninkaa waa la badbaadin naftiisaa la badbaadin maalkiisii khaniimo noqon maayo ilmihiisi iyo haweenkiisii iyo ilmihiisi yadeeraa haniimo noqon maayaan oo nabigaaba yihi umirtu an uqaatila annaasa dagaalka inaan la dagaalamoon wado xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah ilaa ay ka ashaahataan fa idaa qaaluuha hadday yidhaahdaanna casamuu minii dimaahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha dhiiggood iyo maalkooda bay iga badbaadiyeen saas darteed gaalka ee gaalka ahaa ama gaalkiisani kufri aslia ah ha noqdo ama kufrigiisani kufru riddatin ha noqdo haddii uu ashahaata qabla alasri waa muslim haddii uu bacda alasri markii gacanta lagu dhigay ashahaatana waa muslim laakiin tii hore waxbaa iska bedeli wamataa usira goortii lasoo qabta minhum gaalada sabiyun aw imraatun ilmo yaroon qaangaarin ama haween raqa addoon buu noqon binafsi اasri qabsashadaa lafteeda la qabtay addoomay automatic u noqon wayanfasiku nikaaxuhaa nikaaxeedii gaalka u hayeyna wuu buri caruur iyo haween in la dilo aan la ogolayn addoomay noqon kadib sida loo qaybin iyo waxaa laga samaynna imaamka iyo mas-uulku tasaruf buu ku leeyahay haween la qabay hadday ahaydna nikaaxii wuu fasaqmi istibraha kadib marka la hubsadana ciddii la siiyo baa milkulyamiin ay u noqon aw baaliqun baa la aqatay qof qangaara takhayara alimaamu imaamkaa kala dooran bilmaslaxati siday dani ku jirto ah bayna alqatli in la dilo walistirqaaqa in la adoonsado walmanni in la iska sii daayo bilaash lagu sii daayo iyo walfidaai bimaalin in maal lagu furto aw biasiirin muslimin ama muslim maxbuus oo laynaga haysto aan ku bedelano wixii dani ku jirta afartaa xaaladood buu kala dooran in la laayo nabigaa sameeyey oo reer bani qurayda qatala muqaatilatahm waa laayo kow yowma badrinna ninkii la dilay kumuha dadkii markii lasoo qabtay maxaabiistii nin laga dhex saaray oo la dilay baa jiray ay cuqbata ah, bna abi mucayd waa ninkii mandheerta nabiga macnaa ka saari jiray mujrimu xarbin waa intii lasoo qabtay qabtaybu wuxuu yihi oo dadkaa caro qurayshahoo dhan ma keligay baa layga saaray oo laidili markaasuu nabigu yidhi ha wuxuu yidhi carruurta yaryareedna man lisibjati ya muxamed carruurta yaryareed yaa looga tegey lahum naaru lahum waliabiihim naar iyaga abbahoodba naar ha galaan ninkaa ninkii la keli waaya dhibka badnaa buu ahaa nin yar maangaabana wuu ahaayo caqli gaabano abujahl baa adeegsan jiray oo jihi sida eygi dhihi jiray dadka ku diri jiray halkaasuu ku dambeeyey bayna alqatli horta maslaxad iyo dani hadday ku jirta in la dili karaa waa daliil walistirqaaq in la addoonsan karo intaasuba nabigu addoonsado waa sabi iyo hawaasin gadaal ha sii daaya ha ka dhaho laakiin waa kii qaybiyey saasuu qaybin jiray nabig alai salaam reer beni qurayda haweenka iyo carruurtiina waa la addoonsaday walmanni in la iska sii daayey iyo walfidaay in la furto labadaana qur-aankaa sheegay xataa idaa adkantumuuhum fashuddu lwiaaqa maxaa ka dambeeya fa imaa manan bacdu wa imaa fidaan inaad iskaba sii daysaan oo nabigaa beder muxuu yihi law kaana almucimu bnu cadiyin xayan lataraktu lahu ha uma saalanii haaulaa in natnaa lataraktu lahu mucim ibnu cadiyin hadduu noolaan lahaa oo ku xanqurunka i weydiisan laha waa usii dayn laha dhammaantood oo xanqurunkaa maxay ahaayeen nimankii maka laqatay mucim ibnu cadiyin waa jubayr ibnu abihi gaalnimo ku dhintay laakiin nabigu abaal ku lahaa gaalku xataa abaal hadduu kugu leeyahay abaal waa la gudaa nabig ala markii maka lagu dhibay buu damca inuu isaga tago isagoo magaalada ka ambabaxay baa mucim ibnu cadiyin baa ka hor yimid fir maxamedo xaggeed u socotaa firdi tolkay meesha ilaha inay iga caabudo waa ii diideeno dhulka ilahay waasacaan iska aadayaan wuxuu war ninga adoo kale tulkii kama tago tulkiina ma saaraan tulkiina ma saaraan ee ha tegin wuxuu war de waa lay dhibay wuxuu yihi anaa ammaankaaga damaanad qaadi anaa ammaankaaga damaanad qaadi soo kaxeeyey wiilashiisii iyo rag badan oo reeadeer ahaa iyo qaar ku daraan buu soo kaxeeyey seefahooday soo wada qaateen kacbadu tawaafay wuxuu yihi maqla qurayshay anaa nabadgeliye siiyey maxamed ninkii taataani isaga way baashaas alcadee garabka ka lalmata baa ka shaqayn abaalkaasuu nabigu uhay ala slam kaas bader wuxuu leeyahay hadduu i weydiisan lahaa oo nool yahay wax waan u fasixi lahaa dhammaanta marka in la fasixi kara halkaa laga gatay haddii danta loo gato fidaanna de reer qurayb ninkii base lasoo qabtay nin lacag lagu furtay iyo nin ma caruurda dadkii kuwaan lacag haysanin maxaa la sameeyey carurtii muslimiinta qoraal ka bara la yidhi intaasaa isku furan kartaabani adeerkii cabaas ahaana waxoolo badan baa laga qaaday weliba waxaa la yidhi adugu xoolo badanna waad ka soo tagtay shilin maha iyo kaasuna wuxuu yidhi xoola waad haysaa inaga daaniyo umulfadli soo adigii la soo dardaarmay meesha halkaa xoolaha ku aasay maha maka baasha naga daa markaasuu wuxuu weliba hebel iyo hebel iyo adeerra u tahay waa badan yihiin adiga waa lagu dhowr dhowr jeer laabay baasha iska bixi xoolo badan baa laga qaaday maalinkii uu kadib soo islaamay kadib uu soo islaamay beder ka hor muslim ma ahayn ninka reer cabaas radi allahu canhu ardaa beder ka hor muslim ma ahayn marka in la falan karo nabigu waxaa jiray maxaabiisuu qabtay oo maxaabiis dhaafsadayna way jireen sala allahu alayh alih wasalam fain aslama hadduu islaamo qabla an yakhtaara alimaamu imaamku inta aanu dooranin fiihi isaga shay-an waxba oo min alkhisaali almadkuurati xaaladaha lasoo sheegay maxaabiistii gaalada ee ragga ahayd ee lasoo qabtay intaan dil iyo wax la kala dooranin haddii qaar islaamo ashahaato saqaa qatluhu dilkii waa ka baxaya meesha waa dhacaya hadduuba islaamo oo ashahaato lama dili karo baasha shahaadada khatarnimadeedu caadi maaha qofkuna islaamnimada cismatu dami asalka shahaadada keliyay ku xidhanta kadib hadduu nawaaqid ku dhaco waa mas'alo kale asalka laakiin islaam qofku wuxuu ku noqdaa inuu ashahaato oo macsuumu dami noqdo mar baan insha allah taala kitaabka markaan dhameeyo baan masaail اkufri waliimaan iyo nusuus اlwaciid oo meelo badan khalad loo daliishaday baan muxaadarooyin shan ilaa lix ah ka dhigi doonaa ilaa nusuus boqol ku dhow oo meelaan meesheedii ahayn lagu camcamiyey baan soo ururin doonaa insha allahu tacaala saas darteed wayukhayaru bayna aalaai albaaqiya wayukhayaru imaamku waxaa la kala dooransiin bayna aalaai albaaqiya saddexda soo hartay imaa in la adoonsado wa imaa mani in la iska sii daayo wa imaa maal ama maxaabiis in lagu furto laakiin amaa dil isaga meesha waa ka baxay saddexdaana lilmaslaxati buu doorano ninka mas-uulkii ma tasarufkiisaoo dhan qaacido kutub culimmadu ka qoreen bay leedahayo waxay dhaheen tasarufaat limaami manuuطun bilmaslaxa tasarufka imaamku wuxuu ku xihan yahay maslaxad ma ku jirtaa waxaan maslaxad ku jirin ma banaana haddii imaam kala yimaado isagii meesha ka baxana xukunkiisi hore waa la burin haddaan maslaxad ku jirinoo waxyaaba baalaa yani uu sameeyey wayajuuzu waxaa banaan qaطcu ashjaarihim geedahooda in la guro wa takriibu diyaarihim guryahoodana la dubiyo in guryahoodii la dubiyo geedahoodana la guro way banaan tahay oo ilahay yihi maa qaطactum min liinatin aw taraktumuuhaa qaa'imatan calaa usuuliha fabidni illaahi walin yuqziya alfaasiqiin waa qayb dagaalka ka mida wey halkaasaan caawa ku deenaynaa oo insha allahu tacaala habeen dambe baan abwaab uljihaad haniime iyo jizyada ku dari doonaa وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عشيه وان تقني وان اسك دريري مرملي waxaad xustay heshiisyadii nabigu la galay gaalada waxaa jira kooxo diimeed aaminsan haddii gaal heshiis lala galo inay tahay kufri iyo riddo de tan jawaabteeda nabigaa la galay haddaan ku iri aduu ma wadaad wuxuu yii baad qaadan nabiga wuxuu yidhi ka duwan in gaalada heshiis lala geli karo qur-aankaa sheegay wain janaxuu lisalmi maxaa ku xiga fajnax lahaa gaal heshiis lala galay laguma gaaloobo anu cidda muctabar oo tihi gaal lala heshiiyaa lagu gaaloobina garan maayo de nin hadalkaa ninka yidhaahda gaal lala heshiiyey waa lagu gaaloobina ereygaas sidaa ninkii u yidhaahdana dee wax ka soo qaad maaha mukalaf maaha qofka wuxuu shabahaa qof aan mukalaf ahayn wax ka soo qaad ma laha laakiin waxaa laga yaabaa qofka in adiga laftaadu si kale aada u yar dhigtayo waxa heshiiska lagula galay uu diidan yahay waxa heshiiska lagula galay uu diidan yahay oo uu leeyahay waxaa heshiiska lagu galay waa kufri ah haddaan gaal lala heshiiyeyba aynan ahayna de wixii bidaatihi kufri u ah waa kufri laakiin waxay u baahan tahay dhowr arrimood waxaan kufri ma yahay in daliil loo helo daliilka kufriga tusana quwadiisii ma gaarsiisan yahay mukafir inuu yahay ko laba qofkan sameeyey cudurdaar ma leeyahay mise maaha ma laha oo masalatu lmawaanic iyo mubiixaadkii banaynayay ma yihiin mise maaha masale labaad bay u baahan tahay oo intifaau shuruudi iyo tawafur mawaanic cidda intaa eegi kartana ee muahalka u ahayd ee kuliyaadka shariicada yaqaan si juziyaadku ay u galaanna way u baahan tahay inaan ajruumi iyo kawaakib dhaafin ama waraqaad iyo taysiir musala xadiid aan dhaafin ama cumdaha loo laqmeeye baabu geli kara maha baabka mar hore aan muxaadaraad ka dhigaa taxdiir min almuqaalaati fi takfiir masaa'ilkan mar baan marka xaadara soo socda insha markaan ka hadlo waxaan ka hadli doonaa muxaadaro kaleo ilaa afar shan muxaadara noqon doonta qiyaastii oo ah masaa'il khilaafka ma la isku takfiirin karaa masaa'il culimmadu bay isku hayaan inay kufri tahay iyo in kale ko waxaan ka hadli doonaa mutaawiliintu dawaabita takfiirka maanica tawiilka iyo tawiilku fi jumlai inuu mujmacun alayhi cinda ahli cilmi salafka iyo saxaabada yahay baan ka hadli doonaa iyo shuruuda muctabarkaa haddii an la yidhaahdo waxaa kaloon ka hadli doonaa nusuus mutafariqa oy u baahan yihiin dadkan takfiirka xarkaha u goosanaya inay meel saaraan nusuus mutafaria waqaaca xilliga nabiga dhacday waan ka hadli doonaa oo wax badan oo hadda la akriyayo kutusaya in meeshan xarkagoosad jiro xarkagoosad badan baa jira wax lama gaalayn karaa maaha laakiin kabadbadiisa iyo xarkagoosad badan baa jira takfiir bilaaim iyo tariiblaaim madhab iyo waxaa aada isugu qasan madhabkii salafka iyo madhabkii mutakalimiinta iyo muctailada hadda in badan haariceenna madhab muctaila fi takfir baa la akriyaa markaasaa waxaa la yihahdaa madhabkii salafkii ahlu sunada wey aqwaasha la soo guurina aqwaal muctaila wey min almanilatayn iyo takfir bilkabaair iyabaa tifka ah qayb ka mida ah waxaad ku ogaan doontaan muxaadarada hore qaybana waxaan ka hadli doonaa kitaabkan madhab muctaila nashriye ee abulcula raashid caalib ajahli qaacidadiisu madhab muctaila wey laakiin shaatiga ahlu suna u xihay mar baan ka hadli doonaa isagana waan caddayn doonaa waxaanu meesha ku qoray wixii muctasilada wey laakiin waayo wuxuu soo guuriyey boqol kiiba sideetan sagaashan madaahib muctasila wey maha madahib ahlusunna waa ahlusunnati madaahibtu soo guuriyey boqol kiiba sideetan ahlusunnuhu berigu ka yahay baraaata dibi min dami bni yacquub nabi yuusuf suu dhiibkiisa beri u ahaa buu madhabka ahlusunnaha beri wey lakin waa idiin caddayn doonaayo waan dul istaagi doonaa haddii alla yidhaahdo laakiin kitaabku markuu dhammaado baan silsilad muxaadaraada jeedin doonaa markaas waxyaabo badan waxaan kusoo gabagabay hal masale aan xasuusiyo masaa'iskan dasaatiirta iyo qawaaniinta marar badanna waan idhi wax ku tagfirinta degdegeeda ha la iska daayo masaailkaas kow waa mimaa tacumu bihi lbalwa ummadda muslimka meel kastoy dunida joogta ay haysataa laba masalo shalay bilaabatay ma ahane masalo hal qarni ku dhowaad socotay weeye intaana ahlulcilmigu waa joogeen culimmadii iyo muxadiintii iyo fuqahadii iyo mutakhasisiintii waa joogeen waxaynan arag hadda arki mayse mid saddexaad weeye jawaanib badan oo ka mida waa ijtihaadiyaad iyo muxtamalaad weeye mid weeye mid afraad weeye xukunkaad isdaariseed soo saarto meeshaad kaga bixi lahayd baa lagaa rabaa adigu meeshaad kaga bixi lahayd qawaaniintu markii masaajid la furayo waa in lasoo sharciyeeyo soo ma sharcigii waa inuu actiga iyo acti number iyo dastuurka hoos tago masaajidkii wayogow markaan madaaris iyo jaamacaad furanayno soo sharciye baa lagu dhihi soo ma maxaad soo sharciyeen kow waxaa ka ah muasasad kastaoo ganacsi ah tacliim ah diini ah marka la diiwaan gelinayo ixtiraamu dastuuri walqaanuuni baa kow ka ah aydiga iyo baasaboorraday wadataan oo dhan ka soomaaliya haddaad wadatana ixtiraamu dastuuri somaal baa ka mid ah kenya haddaad wadatana ixtiraamu dastuuri wey haddaad bakistan qaadataan ixtiraamu dastuuri waay haddaad masar qaadataan ixtiraamu dastuuri waay aydiga jinsiyaadkay ka mid tahay muwaaanada iyo jinsiyada E waayahe hebel baa ixtiraam dastuur haddaad ku gaalayso meeshaad gaalnimada kaga bixi lahayd baa lagaa rabaa adiga meeshaad geli lahayd baa lagaa rabaa ayib aan wada gaaloona hadday tahayna maa mushkila adi laftaada gaal noqon laftaada gaal noqon maa mushkila masaa'ilkan waxaan ka hadlayaa dadka kale maxaa kaa galay adigu haddaad gaalkooda isku qirto haddii lagu gaaloobay adna waad haysataa soomaa waa gaaloobay haddaadaad gaal tahay hebel baa gaaloobay hebel baa gaaloobay maxaa macno leedahay aday gaal baa ta islaamka maxaa kaa gala ciddi islaam noqon adiga laakiin gaalnimadaadu waa iqraar iqraarna sayidladilla weeye axkaamulmurtad baa kaa ratibmi dadka kalena waa dacwa daliil iyo caddayn inaad u keento u baahan uga wada say adiga kuu qabatay ad u qiratay laa ba'sa axkaamu riddo dhan haddii lagugu dabaqo lagaa ratibo lianna xukunkaagu iqraar calaa nafsika wey ayrukana dacwo weye ku soo cadayoo markhaati keeno xujiyo daliil keeno annagana mawaanic baanu eegaynaa masaail badan baa iman dad kale laakiin adigu horta markaad soo wada soo wada soo wada soo wada adaan ku soo gaadhaynaa hay adna waad samaysee waran gaal baanahay war ku qaada xukmu riddada waa qirtay riddow qirtay dadka kale soomaa wax qirtay ma laha ha lagu soo cadeeyo iyo acdaar ma leeyihiin iyo baabkeedaa tagaad unba horta ku tegi marka uhoraysa marka waxaan rabaa inaan idin idhaahdo meelahan dabbaa dab wey faraha looga gutaa hadduu ninkii alifley ee laba buu soo akrista ama laba muxaadara dhagaystaba mindiya seef intuu qaato mujtamaca wada gowrgowraco sax maaha masaladaas sax maaha masaa'ilka waa kaan idin lahaa jihaad marka la gelayo yuu dhiiggiisu bannaan yahay yaa gaalay u bahan jihaadku waa fardu cayn baad leedahay adigina waad isxukumaysaa gaal inaad tahay yaa lala jihaadaya isku jihaad xabas ka dhufo nangaalka lala jihaadi lahaa adiga weliyo isxukuntae dhafoorka xabban isaga dhufo masalada moqte aladka badan ee laga yaabo qofku axkaam badan inaad isdaarisan laakiin aad maxaad ka tukanaysaa kibaandaha jeefka igu jira waana tukanaya ninkii dastuur ixtiraamana uu gaaloobaya isma laha isma keeni karto labadaa laba isqaadan karta maaha intay jeef kugu jirteed wadata salaada ka tagdi markaad soo islaamteed tuurtaallaarta di wuxuu le baan ku qasbanahay oo dadku way wada qasban yihiin ana qasabkaada maxaa cudurdaar ka dhigay dadkay qasabkoodan cudurdaar ka dhigi waaye wallaahi daruura aniga haysata nin baa wuxuu yihi dastuurada baa lagu gaalooba intaas shakaasa kusoo gabagabeyn telefoon baa maraykanku joogay markaasaa waxaan ku ihi dastuur baa la qaato oo la ixtiraamo lagu gaaloobayo markaasaa misaas ahaa adu maraykan baasaboorka soomaalan qaadan baan ku ihi markaasuu yihi ha dastuurkooda maraykankaad ku qaadatay oo ama keli ama koox laydinma dhaariso laydinma dhaarin baa markaasuu yidhi ha ma gaaloobisa muslim baa tahay aniga ma ogeyn waxaan ku laba su-aalood wey horta haddii aadan ogeynba goormaad qaadatay sanad wax ka yar imisaad ogaatay dhowr bilood aqoontaada mukafiraadka aad ogaatay dhowr bilood hadday tahay inaad fatwata takfiir naasi yani ku fasaxay baan ku niyo nin taxi laysan haytoore tareen iyo diyaarad baan duulin baad la mid tahay dhowr bilood baad mukafiraad ogaatay haddana inaad fatuwataan rabtaa ka soo tag markaad ogaatay ma tuurtay baan ku markaasuu yihi maya de kadib magaalbataan markaasuu yihi waan ka diyaargaroobayaa waan ka diyaargaroobayaa mamaanicu takfiir ba ku jirtaa baan ku midda kale waxaan ku ihi been maxaad u sheegay ma diyaargaroobayside halkan uu noogu yimid xilligaa wax yar ka hore u noqday so adigii maalin uu noo yimid ee iskaga joog uli adiga diiday maahan ku de maxaa maxaan samayn bu maxaan kasoo haddii saad sheegtay weeye inaad gaal tahay kasoo qaad dadkaad sheegaysa gaaloobay haddii gaalo haddi soomaali maxaa kaa gala ama gaal baaba tahay hebel baa gaaloobay hebel ma gaaloobin badaa maxaa gala waa gaale saad ku islaamin had ka shaqeyso marka masaailkan masaailkan ma camat bihi lbalwa iyo masaail daruura iyo masaail acdaar waa baab dad ahlulcilmia ah u yaala haddaad dabkaa ku ciyaartaan ninkiina kow dabka kaga bilaabaysaan oo gubaysaan masaa'ilkaa jooga subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ila ila anta astaqfiruka atuub ilayk